bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin huma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadahanii jamcun min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna sheekh salim bn cbdillah cusaymiy gafara allahu lana walahu biisnaadi kuli minhum ila samain cayna can amr bn dinar can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxakum fi lsamaa ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس إقراء وشرح كتاب كتاب سنن النسائي في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 wixii dabka la taabsiiyey wixii dabka la taabsiiyey inay weysada burinaan inay burinaynin aan insha allahu tacala axaadiis soo aroortay gebagabayno horeyna saan u sheegnay markii hore waxay ahayd xukunka wuxuu ahaa in wixii dab la taabsiy laga weyse qaato saasay ahayd adilo badan oon qeybna horey usoo marnay darsiga hore ee tobanaad qeybna hadda aan mari doono insha allahu tacala ayaan caddayn doonta laakiin waxaan ku gebagabayn doonaa axaadiis caddaynaysa in markii dambe nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu ka tagay arrinta iyada ah oo wax alle wix dab la saaro aan laga weyse qaadanaynin eh, saas ayada ayaa muxuu ah u dambeysay eh, nusuus khaas gooni ah oo kusoo aroortay hilibka geela waa gooni waxaan marka kusoo jirnay baabkii ka warramayey in wixii dab la taabsiiyey weysada ay burinayaan ayaan kusoo jirnay xadiidka boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad imaamka wuxuu leey annasaa caleyh raxmatullah qala imam nasai aleh ramat llah abarna cubaydillah ibnu saciid cubaydillaah ibnu saciid ibnu yaxya lashkuri waa hiqatun ma'muunun sunniyun saddex sifo oo qiimo badan ayuu leeyahay wa haaruun ibnu cabdillahi albaqdaadi alxamaal haaruun alxamaal ayaa loo yaqaana waa hiqa qaala waxay yidhaen labadaa muxuu ahaa wariye ama raawi xadahanaa xaramiyun xarami ninka la yidhaahdo alcataki saduuqun yahim waa nin saduuq oo run badan ah laakiin wahmi iyo ismoodsiin ayuu ku dhacaa wa huwa ibn cumaara ibn abi xafsa weeyaan qaala wuxuu yihi xadathana shucba ibn xajaaj waa ninka ad taqaaneen hiqatun thabtun ahaa can camr ibni dinaar aljumaxi almaki waa hiqa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay camr ibn dinaar ayaa dhihi yaxya ibnu jacdat ayaan ka maqlay almaqzumi waa hiqa yuxadidu isagoo ka warramay can cabdillaahi ibni camr alqaari waa maqbuul horaan usoo marnay can abi talxa alansaari saxaabi jaliil weeyaan wuxuu geeriyooday soddon iyo labad hijir nabigeena sala allahu alayh waali wasalam amaba afar iyo soddon ka jir nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam ana rasul rasulka sal sl qa rsulkeena wuxuu yidhi tawada uu ka weyse qaata mima gayarat innaar dabka wax alla wixii u dooriyey oo dab la saaray ka weyse qaata ayuu nabig sala allahu alayh waali wasalam xadiidka boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa saxiix lisnaad qaala imaamu nasai aleyh raxmat llah akhbarna haaruun ibn cabdillaahi alxamaal waa hiqa haddaan soo marnay qala wuxuu yidhi xadathana xaramiyu ibnu cumaara ay camaara alcataki waa saduq yahim isna haddaan soo marnay qala wuxuu yihi xadathana shucba wa hiqat thabt ibn xajaaj weeyaan an abi bakr ibn xafs ibn cabdillahi ibn xafs ibn cumar ibn sacd ibn abilwaqas waxaa awow ah sacd ibn abilwaqas eh, radia allahu taala an ardah wuxuu mashhuur ku yahay ninkaa la yihahdo abi bakr kunyadiisa magaciisa cabdullahi ibn xafs ayaa la yihahdaa laakiin abi bakr ibn xafs ayaa loo yaqaanaa ninka isaga ah waa hiqa weeyaan hiqa weeyaan eh, can ibn shihaabi zuhri maxamed ibn muslim ibn shihaab zuhri ayuu ka wariyey waa xuja can abi talxa alansaari weyaan abi alxa can ibn abi alxa dhah can ibn abi alxa ibn abi alxan waa cabdullaahi ibn abi alxa waa hiqa wuxuu geeriyooda afar iyo sideetanka jir nabigeena sala allahu alayh wali wasalam can abi alxa saxaabiga jaliilka ahaa oo ansaariga ahaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalinta wuxuu difaacay oo taqaneen ayaa wuxuu ka wariyey ana nabiya nabigeena sala allahu alayh wali wasalam qaala nabigeena inuu yidhi tawadau u ka weyse qaata mima andajat innaar dabka wixii lagu kariyey ama dabka dabka wuxuu kariyey oo la bisleeyey ka weyse qaata nabigeen ayuu ka wariyay sala allahu alayh wali wasalam horaan u sheegnay waana noo iman doonaa insha allahu tacaala axaadiid kale oo axaadiistaas nasakhdaya noo imaan doonta xadiidka boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa saxiix weeyaan qaala imam nasai aleh raxmat llah abarna hishaam ibn cabdilmalik alyazani wa saduuqun rubama wahim wahmi inuu ku dhac ismoosiis ayaa laga yaaba lakin waa run badane qala wuxu yihi xadathana moxamed ibnu xarb alabrash ninka isaga ah waa hiqa isna qala wuxuu yidhi xadathana zubaydi zubaydigaas waa moxamed ibn lwaliid abulhudayl alximsi xims waa taqaanaan waa ard sham hiqat weeyaan qala wuxuu yidhi akhbaranii waxaa igu warrama maxamed ibn shaabi zuhri wa hiqat xuja ana cabdalmalik ibn abi bakrin almakhzumi wa hiqa isna akhbarahu wuxuu u sheegay ana khaarijat ibna zayd ninka khaarij ibna zayd la yidhaahdo ibnu thaabit weyan zayd ibnu thaabit ayaa dhalay alansaari almadani wa hiqa ahbarahu wuxuu waramay ana zayd ibna thaabit ninka la yidhaha zayd ibna thaabit saxaabiga ataqaana jaliilka ahaa maalintuu geeriyoonayey radia allahu taala anu ardah cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahay qofkii ay farax gelinayso inuu ogaado oo cilmi u yeesho cilmiga siduu u tegi saan ayuu cilmigu tegayaa saan ayuu cilmigu tegayaa maanta wuxuu leeyahy cilmi aada u weyn ayaan duugnay ayuu leeyahay sidoo kale abu hurayra radi allahu ta anu ardah ayaa wuxuu leeyahay ninka la yidhahda zayd ibnu thaabit wuxuu ahaa rabani hadi اluma ummadda rabanigeed ayuu ahaa waxaan xabru hadi uma cafwan xabru hadi اluma ayuu ahaa waxaana ilaahay ka baryaynaya subxaana wa tacaala inuu booskiisii cabdullahi bin cabaas noo geliyo saas ayuu abu hurayra ley radi allahu ta an arda waayah ninkaas la yihaha zayd ibn thaabit radia allahu ta an arda ayaa qaala wuxuu yidhi samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal sl qul isagoo le tawada ka weyse qaata mima masat innaar dabka wix la taabsiy ka weyse qaata weeyaan xadiidka boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa ah. alimam anasai aleyh raxmat llahi wuxuu yidhi akhbarna hishaam ibnu cabdilmalik ayaa noo warramay wa rubama wahim qala wuxu yidhi xadathana ibnu xarb alabrash waa ninka haddaan soo marnay wathiqa qala wuxuu yidhi xadathana azubaydi ayaa noo warramay wathiqa haddaan soo marnay can azuhri maxamed bin shaab azuhri ana aba salamata ibn cabdiraxman wathiqatun faqih ahbarahu wuxuu u warramay can abi sufyaan ibnu saciid ibnu laknas ibnu shariiq waa maqbuul weeyaan annahu isaga akhbara wuxuu u sheegay annahu isaga dakhala inuu u galay calaa umma xabiiba umma xabiiba binta abi sufyaan waa ramla binta abi sufyaan weeyaan abu sufyaan saxaabiga jahilka ay u taqaaneen oo horaana hogaamiye ka ahaa ciidankii gaalada gadaal dambana soo islaamay oo weliba xasuna islaamuhu wax badanna diinta islaamka u taray isaga iyo awlaadiisaba abu sufyaan ayaa dhalay umma xabiiba binti abi sufyaan waa ramla bint abi sufyan zawji nabiy sala allahu alayh ali slam radi allahu ta an ardaha wa hiya aydana khaalatuhu waxay khaalo u tahay abi sufyaankaas abu sufyaan ibn saciid ibn akhnas ibn shariiq ayay u tahay habar yar fasaqathu way waraabisay ninka la yihahdo abi sufyaan ibnu saciid ibn akhnas ibnu shariiq anahu isaga ahbarahu wuxuu warramay anahu isaga dakhala inuu galay calaa ummi xabiiba zawji nabiy sal alla alay slam wa hiya iyadana khaalatuhu habaryartii fasaqathu sawiqan baja ama baso ayay waraabisay sawiqa waxaa la yihahdaa garbida amaba qamadiga ayaa la soli marka la sola oo la qaloomeeyo kadib ayaa la shiidi marka la shiido waa cunno diyaarsan waxaad u baahanaysaa inaad biyo ku darsato ood qasato ama shurbad ka dhigo amaba sida muxuu cunnada adkeydo ugaalida hadda waddankan laga isticmaalo soorta la adkeeyey sidaad u isticmaal ama subag ku darso amaba waxa maraq ku darso amaba caano ku darso ama wax alla waxaa rabta ku darso waa cunno diyaarsanoo biyo un inaad ku qasto kaaga baahan ama adkaysa ama jilcsa aday ku taallaa basa ayaa la yihahda waxaa aad looga isticmaala dalka etoobiya toobiyaanka ay aada u isticmaalaan iyo ummadda ku noolba waayahay fasaqatu waxay waraabisay wiiqan baja ama baso ayay waraabisay uma qaalat waxay tiri lahu isaga waxay ku tihi tawada weyse qaado yabna ukhtii walaashay wiilkeediiy weyse qaado fa ina rasula rasulka al sal slm qaala rasulkan wuxuu yidhi tawada-u ka weyse qaata mima masati naar wixi dabkii ay dab la taabsiyey ama dabka u taabtay ka weyse qaata weeyaan xadiidka boqol iyo kow iyo sideetanaad wa xadii saxiixa qala imam nasai aleh ramat llah akhbarna rabic ibnu sulayman ibnu dawuud wa hiqa qaluu xadathna isxaaq ibnu bakr ibnu mudar wa hiqa isna qaluu xadathna bakr ibnu mudar wa hiqa yani ninka la yidhahdo isxaaq ibnu bakr ibnu mudar abihi ayuu ka wariyey oo ah bakr ibnu mudar can abihi xadathanii bakr ibnu mudar yani abihi ayuu la jeeda wa hiqatun misriy can jacfar ibnu rabica wa hiqa can bakr ibnu sawaada imaam anasa-i iyo heyrkiiba hiqa wa ay yihahdeen can maxamed ibnu muslim ibnu shahaab zuhri weeyaane wa hiqatun xuja can abi salamata ibn cabdiraxman waa hiqatun thabt can abi sufyaan ibnu saciid ibn اlaknas waa maqbul haddaan soo marnay ana uma xabiiba zawji الnabiyi salى allahu alayh wali wasalam waradia allahu ta an ardaha qaalat waxay ti lahu isaga wa shariba sawiqan sawiq ayuu cabaya bna ukhtii walaashay wiilkeediyey tawada weyse qaada fa inii aniga samictu waxaan ka maqlay rasuulah baan ka maqlay sal slm yqul isagoo le tawada uu ka weyse qaata mima masat الnaar dabkii wax ay taabatay ama dabki wuxuu taabtay ka weyse qaata weeyaan saas ayaan ka maqlay intaas marka waxaan ugu soo baxnay axaadiista nabigeena sala allahu alayh wali slam uu ku cadayna in wix dabla taabsiy laga weyse qaata wa kanat awal amri sidii jaabir bn cabdillahi radi allahu tan ardah uu noo sheegi doono axaadiista baabkan ugu dambeeya hadda aan geli doono baabka boqol iyo saddex iyo labaatanaad baabu tarki lwudu'i mima gayarat innaar baabu tarki lwudu'i weysada in laga taga oo laiska dhaafa mima gayarat innaar dabkii wixii ay doorisay oo dabka aan la gelinin ah, dabka la geliyey oo dabka muxuu ahaa la saaray oo la bisleeyey inaan laga weyse qaadanin oy laasin ahayn ayuu baabkan u baab yahay sidaan hore u sheegnay waxaa laga soo reebayaa hilibka geela oo axaadiis cad nabigeena sala allahu alayh wasalam fi saxiixayn uu ku caddeeyey ayaa laga soo reebaya weyaan xadiidka boqol iyo laba iyo saddeetanaad waa xadiis saxiixa alimam nasaa-i qaala wuxuu yidhi akhbarna moxamed ibn muthana wa alcanasi wa qaaluu xadathana yaxya ibn saciid alqataan weeyaan wa hiqatun thabt can jacfar ibni moxamed ibnu cali ibn xusein ibnu cali asaadiq weyan jacfar asaadiq ayaa la yidhahdaa waa nin run badan imaamun faqiih saduuqun imaamun faqiih weyaan waa ninkan hadda ay qolyahan shiicada ay sheegtaan oo aimadooda toma iyo labanku ay sheegtaan ay ku been abuurtaan ka mid ah weyaan jacfar ibn muxamed can abihi abihi muxamed ibni cali moxamed albaqir weeyaan waa hiqatun isna can cali ibn ibn xusein cali ibn xusein waa zaynlcaabidiin ibn cali waa hiqa can zaynab binti ummi salama saxaabiyadda ayuu ka wariyey abi salama ayaa gabadha dhalay can ummi salamata ummi salama ayaa waxaa ka wareysay umi salma wataqan hind binta abi umaya wa zawji nabiyi sala allahu alayh wali wslam radi allahu ta an ardaha ana rasul rasulka sl l slm hind waxay dhimatay sagaal iyo kontonka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam gabadhan zaynab binti umi salm oo iyaday dhashayn waxay dhimatay saddex iyo todob todobaatanka jir nabigeena sala allahu aleyh wasalam ana rasula rasulka al sal slam akala wuxuu cunay katifan garab ayuu cunay nabigeena oo hilba fa jaahu bilaal baa u yimid radia allahu ta an arda ahaa muadinkiisii fa kharaja ila nabiga salaad ayuu ubaxay walam yamasa maan biyana nabigana ma taabanin sala allahu alayh waali wasalam marka axaadiistii horey oon soo marnay axaadiistii hore oon soo marnay iyo xadiidkan waad ujeedaan axaadiistan dambe waxay caddaynaysa ama xadidkan dambe waxu caddaynaya in nabigeena sala allahu aleyh wasalam isagoon weyse qaadanin hilibna cunay oo salaad tukaday unan weyse qaadanin xadiistan waa tii amarka uu nabiga ku bixinaya sala allahu alayh waali wasalam aan horey u soconnay insha allahu tacaala xadiidka jaabir bn cabdillah ayaa noo caddayn doona xadiidka boqol iyo saddex sideetanaad waa xadiis saxiix qala imam nasa aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn cabdilacla aلصancani wa hiqa qaluu xadathana khalid ibn xaari wa hiqa qaluu xadathana ibn jurayj cabdilmalik ibn jurayj weyan wa hiqa cabdilcaziz cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj weeyaan can muxamed ibn yusuf alkindi almadani alacraj wa hiqat thabt can sulayman ibn yasaar sulayman ibn yasaar waa taqaanaan wa hiqat faqih waxaa xoreysay maymuna ml maymuna zawji nabiyi sala allahu alayhi waali slam radiallah ta an ardaha qaala wuxuu yidhi sulaym bnu yasaar dakhaltu waxaan u galay calaa ummi salama ummi salama ayaan u galay nacam dakhaltu calaa ummi salama ayaan u galay faxadadatnii waxay ii sheegtay ana rasul rasulka al sal slam kaala rabigan u ahaa yusbixu mid waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min gayri ixtilaamin isagoon weliba dhadhab iyo ruyo aanan muxuu ahaa junub janaabada ay ugu dhicin muxuu waxay ugu dhici jirtay janaabada janaabada waxay ugu dhici jirtay nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam isaga oo reerkiisa la kulmay uma yasuuma kadib inuu sooma jiray sala allahu alayh wasalam wa xadatanaa wuxuu noo warramay maca hada alxadiid xadiidkan la jirkiisa annaha iyada xadath inay u sheegtay annaha iyada qarabat inay usoo dhaweysay ila nabiy sala allahu alayh waali wasalam nabiga inay usoo dhaweysay dhaweysay jamban dhinac mashwiyan la dubay yani dhinac la dubay hilib oo muxuuha sarar ahoo duban in loo keenay faakala min nabig inu wax ka cunay sala allahu alayh wali wasalam uma qaama inuu istaagay nabigeena ila salaat salaad uu istaagay walam yatawada uusan nabigeena weyse qaadanin sala allahu alayhi wa alihi wasalam waa muxuu ahay ficilka oo nabiga u sameeyey xadiidka boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa aleyh raxmat ullah muxamed moxamed ibn cabdilacla aلصancani wa hiqa qala ui xadathana khalid khalid ibn xarif isna waa hiqatun thabt qala ui xadathana ibnu jurayj cabdilmalik ibnu jurayj waa raggaan soo marnay qala ui xadathani moxamed ibnu yuusuf alkindi almadani alacraj waa hiqatun thabt waa ninka aan hor isoo marnay can ibni yasaar sulayman ibn yasaar mawla maymuna bint alxarith radia allahu ta ardaha zawji nabiy can ibni cabaas xabr lumma wa turjumaan qur'aan wuxuu ka wariyey qala wuxuu yihi shahidtu rasuulla nabiga ayaan la joogay sala allahu aleyh wasalam akala isagoo cunay khubzan kibis cunay iyo roti iyo walaxman hilib cunay labadaba dab ayaa la saaray uma intaa kadibna qaama nabigan u istaagay ila salaa salaad u istaagay sala allahu alayh waali wasalam walam yatawada nabiga ma weyse qaadanin calayhi asalaatu wasalaam xadiidka boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam anasai aleyh raxmat ullah ahbarnaa camr ibn mansuur camr mansuurka annasaa'i magaaladii alimaam anasai uu ka imaaday ayuu asna muxuu ahay u dhashay abu saciid alxaafid waa hiqatan thabt qaala wuxuu yihi xadathana cali ibnu cayaash cali ibnu cayaash ibn muslim alalhani weeyaan qala wuxu yihi xadathana shucayb ibn abi xamzata ayaa noo warramay dinar ayaa mxu ah la yihahda alxamsi hiqatu cabid an muxamed ibn lmunkadir muxamed ibn lmunkadir ayuu ka wariyey wa asna almadani hiqatu fadil qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay jabir bn cabdillah saxaabiga jaliilka ahaa radia allahu taala arda qaala inuu yihi kaana wuxuu aday aakhira alamrayni labada arrinkan u dambeeyay min rasul rasuulka alleh tarku lwudu'i waysada in laiska dhaafa mima masat innaar mima masat innaar wixii dabkii ay dab u taabto marka jaabir bn cabdillahi marka axaadiistii hore oo sheegaysay in nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam u faray in waysada in laga waysa in laga weyse qaato wixii dab la taabsiyo iyo axaadiista ka dambeeyey oo caddaynaysay ayaa wuxuu leeyahay axaadiistii caddaynaysay in laga weyse qaato ayaa horreysay inaan laga weyse qaadan axaadiistii ahayd ayaa dambeysay wacalaa calaa hada lasaas marka waxaa laga qaadanayaa inuu axaadiistii weysada faraysay la nasakhay oo meesha laga saaray oo lagu bedelay axaadiistii inaan laga weyse qaadan ahayd weyaan ah, waxaa ku cad hadalka uu yidhi jaabir bn cabdillahi radi allahu tan ardah kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam tarku lwuduu'i mima massat innaar saas ayaa marka axaadiistii hore ee axaadiistan lagu kala daweynaa weeyaan bushigoodii ilan qofka haddii uu axaadiis arka saxiixa oo cadaynaysa in laga weysi qaatay wix dab la saaray axaadiis kalena arka oo cadaynaysa in laga weysi qaadan wuu wareerayaa wareerkaas marka jaabir bn cabdillah ayaa naga bixiyey radi allahu taala anu ardah wa jacala janata mahwaah baabka boqol iyo afar iyo labaatanaad almadmadatu min asawiiq bajada ama basooda oo hadda hore aan usoo sheegnay in laga weyse qatay baabkaan u baab laga luqluqda cafwan laga luqluqda ayuu baabkaan u baab xadiidka boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasayi aleh raxmat akhbarna moxamed ibnu salama المرادي المصري ثقة فقيه محمد ابن سلمة وريم مراد وأنا ريم مصر وأنا ثقة فقيه والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له لفظ إسكا أسكال خالد محمد ننكا ليرهضا حارث ابن مسكين waa ninka aad taqaaneen oo imaam النasaa-i cilmigiisi aanan toosin uqaaden uu kasoo qaadan jiray can ibn اqasim cabdiرaحman ibn اqasim qal wuxu xadaثanii malik un baa ii warramay ibn anas imam dar hijra wa hiqat xuja can yaxya ibn saciid alanصari wa hiqa can bushayr ibn yasaar wa hiqat faqih mawla bani xaria reer bani xaria ayaa muxua xureeyey ana suwayd ibn nucmaan saxaabiga jaliilka reer ansaareed ahbarahu wuxuu warramay anahu isaga kharaja maca rasul nabiga inuu la baxay sal l slam caama khaybara sanadka khaybar xataa idaa kaanuu ilaa ay ka ahdaan bisahba meesha sahba la yirahdo wahiy ayadana min adba adnaa khaybar khaybar ayay ka sokaysaa oo khaybar intaan la gaarin magaalada khaybar iyo magaalada madiina ay udhexaysaa salla alcasra markaasaad meesha la yidhaahdo sahba ayuu nabigeena salaada casar ku tukaday uma intaa kadib dacaa nabigu wuxuu u yeehay bilaswaadi wixii sahay oo la watay ayuu nabigu u yeehay halla keen ayuu yihi falam yu'ta lama keenin ila sawiiq baja ama baso waxaan ahayn lama keenin cunna yarida iyo xaalada jirtay ay caddaynaysaa weyaan fa amara bihi nabigu wuxuu faray an yuballa in la qooyo fa huriya waa la qooyey waa la muxuu ahay qasay ama ha la adkeeyo ama ha la jilciyo shurbad ahaan waa laga dhigi karaa sida shurbadii waa loo cabi karaa sidoo kale cunno adag sida ugaali waa laga dhigi karaa hore soo sheegnay fa akala nabigu wuu cunay akala haddii ay noqoto marka markasta wayaan waa adkeed weyaan wa akalna anagan aan la cunay uma intaa kadib qaama nabigu wuxuu istaagay ila lmaqrib salaada maqrib ayuu istaagay fatamadmada nabigu u luqluqday sala allahu alayhi waaalih wasalam watamadmadna anaga waan luqluqanay uma intaa kadib sallaa nabigeena wuu tukaday walam yatawada ma wayse qaadanin yani xitaa eh, nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa caddahay in Eh, sawiiqi aan laga weyse qaadanaynin oo luqluqusho un ay kaaga filan tahay saas weeyaan baabka boqol iyo shan iyo labaatanaad almadmadatu min allaban caanaha in laga luqluqdo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu tarif albaqlani wa hiqatun thabt waa taqanan qala wuxuu yihi xadathana leyth ibnu sacd almisri waa ninkii ataqanin asna imaamka imaam ahl misr cuqayl ibnu khalid alayli mawla cuhmaan sayd cuhmaan ayaa xureeyey dhowr qof ayaa mxu waxay yihahdeen waa hiqa can zuhri moxamed ibn muslim ibn shaab zuhri wa hiqatun xuja can cubaydillaah ibnu cabdillaah ibnu cutba ibnu mascuud wa hiqatun faqiih can ibni cabaas cabdullahi ibn cabaas ayuu ka wariy ibn cabdilmualib ibna cami nabi sal l slam ana nabiya nabigeena sal l slam sharib wuxuu cabay labanan cana ayuu cabay uma intaa kadib dacaa wuxuu u yeeray bimaain biyo in loo keeno ayuu nabiga dalbaday fatamadmada wuu luqluqday uma qaala wuxuu yihi ina lahu caanaha ayuu usugnaaday dasaman subag ayuu leeyahy weyaan dufin ayuu leeyahy saasuu nabig yiri sal ly slam dufinka marka waxaa weeyaan afkaada ayuu ku jirayaa marka waxaa laga yaabaa inuu xataa qiradi kaa muxuu ahaa dalfo ama kaa dalfiyo waxaa suuragala ah qofka inuu xataa liqo cunitaan iyo cabitaan ahaanna lama ogola marka nabigeena alayhi salatu slam wuxuu yidhi wuu luqluqday biyihii loo keenay wuxuu ku cilay nabigeena inuu leeyahay dufin ama subag uu leeyahay weyaan marka qofka haddii cunno u cuna inuu ka luqluqda eh, intuu salaada gelin waysadana ay kaga burayn ayaa laga fahmayaa xadiiskaas iyo mxuu cadaynta nabigeena sala allahu aleyh wasalam dikru maa yuujibu lus dikru maa yuujibu algusla wamaa laa yuujibuhu guslu ayuu yiri lakin gusla ka dhiga dikru maa yuujibu algusla qabays waxa waajibay ah sheegitaan la sheegay ayuu ubaab yahay mxuu ahay mabxadkan iyo wamaa laa yujiib waxaan waajibanaynin baabka boqol iyo lix iyo labaatanaad guslu alkafiri qofka mhm, dikru maa yuujibu lgusla qabays waxa waajibiyo sheegitaan la sheega iyo wamaa laa yuujibu waxaan waajibinin ayaa halkaan aan ka gelaynaa weeyaan baabka boqol iyo lix iyo labaatanaad guslu lkaafiri qofka gaalka ah ee inuu qabaysto ama qabayskiisa idaa aslama goorto islaama ayuu baabkan u baabiyay xadiidka boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasai aleh raxmat llah camr ibnu cali alfallaas wa thabt qala wuxu xadathana yaxya ibnu saciid alqataan wa thabt qala xadathana sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri hiqat xuja waa imaamka ataqaaneen amiir lmuminiin ragga la ayuu ka mid yahay fi lxadiid can ilagar wa huwa ibnu sabaax sabaax weeyaan agar ibnu sabaax wa hiqa can khaliifata ibni xusein khalifa ibn xusein alminqari weeyaan alkuufiy waa hiqa can qays ibni caasim waa saxaabi jaliil ah nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sanadka sagaalaad ayuu wafdigii reer bani tamiim oo nabigu u imaaday ayuu la socday anahu ninka la yihah qays ibnu caasim radi allahu taala ardah aslama wuu soo islaamay waa sanadka isaga laftiiskaa laga yaaba ama uu ka horreyn waa suuragal fa amarahu nabiyu nabigeen wuxuu faray sal slam an yaktasila inuu ku qabaysta bimaa in biyo iyo wasadri wasidrin xamar gubka caleyntiis inuu ku qabaysto oo ahaan jiray saabuun ahaan loo adeegsan jiray waa saabuun in kuqabaysto iyo biyo kuqabaysto marka qofka hadduu soo islaamo uu gaal uu yahay waxaa waajib ah in loo qaba inuu qabaysto lianna janaabadii iyo kufrigii wix dhan ayaa muxuu ahaa kolleyba laga dhaqi baabka amaba baabka boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa baabu taqdiimi gusli lkaafiri qofka gaalka ah qabayskiisa horumarin la hormariya idaa araada an yuslima markuu inuu soo islaamo raba in qabayska la hormariyo kadibna uu gadaal kasoo islaama eh, inay banaantaho dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay markuu qofka soo islaama qabays waa laga maarmaan laakiin hadduu intuu soo qabaysto kadibna waxaa weyan uu tawxiid ku dhawaaqa dhib ma laha iyadna sidaas weyaan xadiidkan soo socda ayaa noo cadayn doona biidn illahi tabaraka wa tacala oo muttafaqa ah xadiidka boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat llah abarna qutaybat ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani hiqatun thabt qala wuxuu yihi xadathana layt ibn sacd waa imaamu ahli misra fi lxadiid can saciid ibn abi saciid ibnu abi saciid almaqburi weeyaan almadani oo hiqa anahu isaga samica wuxuu maqlay abaa hurayra ayuu maqlay xadiidkan fiiriyi qutaybe kowdhaha iyo nin kale yaa leyt laba iyo saciid ibn abi saciid saddex iyo abu hurayra nabiga alayhi salatu slam waxaa udhexeeyo iyo alimaam nasaa-i afar waxaa udhexaysa rubaaciyaadka axaadiista muxuu ahaay rubaaciyaadka ah oo imaam anasaa-i ka mid tahay rubaaciyaad ayuu leeyay imaam nasaa-i khumaasiyaad ayuu leeyay oo imaam anasa-i runtii aad iyo aad in loo sheego oo muxuu ah ku ammaantamo ama ku ammaanan yahay ay ka mid tahay oo nabigeen uu dhow yahay sala allahu alay slam xadidka mar kasta nabiga u dhow yahay qofka raawiga ah waxaa weeyaan waa xadiid caali ah waana manqaba iyo sharaf gooni ayuu leeyahay anahu ninka la yidhaha saciid ibn abi saciid almaqburi oo hiqaha oo reer madiina ah samic wuxuu ka maqlay abu hurayra ayuu ka maqlay raawiyat alislaam radi allahu ta ardah yaquul isagoo leh ina humamata ibnu athal ama uthal hamaama ibnu athal ninka la yihahdo alxanafi bani xaniifa ayuu ahaa inalaqa wuxuu aaday ilaa nakhlin maxaa idin qoran meeshaan najlin baa qoran lakin nakhlin asaxa ilaa naklin geed timireedya ayuu aaday qariibin u dhow min almasjid masjid u dhow meel beer aho timir ay ku taallo faqtasala wuu soo qabaystay uma dakala almasjida masjidka ayuu soo galay fa qaala kadibna wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabud inuusan jirin ila allahu alla mooyane waxda xaal iyo keligii laa shariika wadaayna lahu isagoo sunu sugnayn wa ana muxamedan nabi maxamedna cabduhu alla addoonkiisa inuu yahy warasuluhu rasuulkiisa yaa muxamed muxamedow nabi maxamedow sala allahu alay slam wallaahi allan ku dhaartee maa kaana ma ahayn calaa wajhi lardi cala alardi arlada korkeeda wejhun weji abqada la nacay badan yahy ilaya xaggayga min wejhika adig wejigaada faqad asbaxa wuxuu ahaaday wajhuka wejigaada axaba mid lagu kalgacayli badan yahy alwujuuh wejiyaalka axaba alwujuuhi wejiyaalkan lagu kalgacayli badan yahy ilay kullihaa dhammaanteed ilaya xaggayga wa ina khaylaka fardahaada akhadatnii way soo qabatay waana ana uriidu lcumrata cumra aan dooni famaa taraa seed arkays seed u aragta cumradii ayada san yeela fabasharahu rasullah rasulka ugu bishaaray sal slam khayr ayuu ugu bishaareeyey wa amarahu nabigu wuxuu faray an yactamira inuu soo cumraysto xadiidkan waa xadiid jaliilah waana xadiid dhirar badan waa hadda waa lasoo gaabo mukhtasar weeyaan thumaam ibn uthaal radia allahu taala arda reer bani xaniif ayuu ahaa isagoo marka bani xaniifa niminka ugu darnaa oo dagaalka badnaa oo nabigeena sala allahu alay waslam aad ula dagaalami jiray khaasatan fi awaakhiri cumrihi markuu nabiga geeriyo rabay agagaarkeeda ayay ahaayeen aad iyo aad bay runtii diinta u adkaayeen niminka ayaga ahaa marka ninkan thumaama ibnu thaal oo raggoodii fursaanta xagga muxuu aha fardoolayda ragga dagaalyahanku khatarta ka mid ah ayaa lasoo qabtay isagoo cumro u socda ayaa muxuu aha farda nabiga alayh sala slam u diray ayay soo qabteen magaala madiin ayaa la keenay nabigeena tiir tiirasha marka masjidka nabiga ka mid ah ayuu ku xiray markuu nabigeena masjidka imaadaba wuu imaanayaa markaasuu le u leeyahay thumamow xaalkaada ka warran see tahy see dareemaysaa amaba maxaad damacsanta saasuu dhahaa nabigeena sal l slam markaasaa wuxuu leeyahay in taqtul taqtul daadamin haddii aad idisho nin laga dambeeyo oo dhiiggiisa loo aari ayaad dilaysaa oo nin maxuua dhiiggiisa biyo iska yahay ma ahan rag baa iga dambeeya oo i aari doona haddii aad muxuu ahay iska kay cafisana waxaad cafinaysaa nin eh, ku abaalgudi oo muxuu ahaa ku mahadnoqi ah, haddaa idishina dishina ragga iga dambeeya oo meel baa muxuu ahaa kolleyba dhiigayga bilaash ma noqonaya haddii aad isdaysana dee nin muxuu ahaa abaal kaaga haya ayaa noqonaya saasuu leeyahay adaygii iyo ragnimada ku jirta waad dareemaysaa radia allahu taala arda markaasuu nabigu iskaga tegaya mar labaad kusoo noqonaya maalinta labaad sidii oo kale maalin saddexaad markuu nabiga yimid ood hadalka yidhi ayaa wuxuu yidhi aliquu eh, thumaama thumaama sii daaya waa la sii day intaasna marka saddexdaa beri u xirna wuxuu eegayaa muslimiin saay ay iskugu naxariisanayaan saay u tukanayaan si ay ukhushuucayaan si ay u rukuucayaan si ay nabiga u adeeceen sal allahu alay slam iimaankooda meeshuu gaaray ayuu eegayaa nabigana wuxuu rabaa inuu arrinta iyada arko ilahay markuu leh subxaana wa tacala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah yani kalaamka alle qofka gaalka inuu maqlo uu dhegaysto oo la tamkiiniyo waxyaabaha iimaankiis soo dejiyay ka mid tahay waxyaabaha muxua dacwada muxuu ahaa eh, eh, Eh, inay gasho ama u qaato keena ay ka mid tahay kadibna arinka markay dhacday nabigu la sii dayay u yidhi ninka daf ayuu dhahay wuxuu aaday eh, geetimireed oo magaalada ku dhagnaa masjidka nabiga sal l slam ayuu tagay uu soo qabaystay kadibna tawxiidka ayuu qabsaday markuu cumradii aaday ood maka tagay ayaa waxaa weeyaan tawxiidka ayuu la jahray halka ayuu salaad ku tukaday halka ayaa laisugu yimid qiso dheer ay ahayd marka mar kale ayaan rajaynaa inuu ilahina waafajiy subxana wa tacaala inaan eh, ka bagono biidn ilbari tabaraka wa tacaala marka maxalushaahidka maxayta maxalushaahidka wuxuu yahay thumaama markuu soo islaamay ama islaami rabay wuu qabaystay qabayska asaga u qabaystayna waxay ahayd qabla alislaam markuu soo qabaystayna kadibna tawxiidka ayuu ku dhawaaqay marka qofka gaalka ah hadduu marba niyeysta inuu soo islaamo wuu qabaysan karaa kadibna islaamnimadu ku dhawaaqi karaa ama markuu soo islaamo kadib ayuu muxuu ahaa qabaysan karaa labadaba dhib malahan lahan walcilmu cind allah saas ayuu imaamku u baabaystay raximah baab lqusli baabka boqol iyo sideed iyo labaatanaad waana insha allahu tacala xadiidka ama baabka dambeeyo casharka xadiidka boqol iyo sideed iyo labaatanaad alguslu min muwaaraati lmushrik qofka gaalka oo mushrika ah asturitaanka la asturo oo meydkiisa la duuga in laga qabaysto ayuu muxuu ahaa baabkan u baab yahay qof gaala qofka hadduu muxuu ahaa duuga inuu ku tukada ama u dhaqama ahan hadduu duuga inuu ka qabaysto ayuu baabkan u baab yahay duugitaanka keligii xadiidka boqol iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn muthana alcanazi wa can moxamed ibn jacfar eh, gundur wey ninka utaqanin albasri wa hiqa qala wuxu ama xadathanii shucba ibn lxajaaj waa ninkii imaamka ahaa can abi isxaaq asabici isna waxaa weeyaan waa thabt qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay naajiyata ibnu kacb naajiya ibnu kacb alwaare asad ninka isaga naajiyaha ah warkiis waa la isku hayaa qaar waxay leeyihiin waa qaarna waxay yihin waa majhuul alcumuum waa nin la kala jiidanhay dhowr raggii muxuu ahaa aimadii biljar watacdiil waxay lehin waa hiqa qaarna waxay lehin waa majhuul waaya an cali bin abi aalib wuxuu ka wariyey radia allahu ta ardah sayid cali wuxuu ka wariyey anahu sayid cali ata nabiya nabigu yimi sal slam waa inta maka la joogay fa qaala wuxuu yihi ina aba aalibin aba aalib maata wuu geeriyooday abi aalib wuu geeriyooday waa adeerkii intuu nabiga la maray sal allahu alay waslam waad ogsoon tihiin iyo huwa calaa millati cabdilmualib inuu ku geeriyooda nasal allah asalaam alcaafiya fa qaala wuxuu yidhi idhab tag caliyow fawaarihi astur oo soo duug weeyaan aabbaha soo duug waasna adeerkii ah qaala wuxuu yidhi inahu isaga maata wuu dhintay mushrikan isagoo mushrik ayuu ku dhintay aaba wuxuu ku dhintay mushriknimo iyo gaalnimo ayuu ku dhintay nasal alla salama alcaafiya qala wuxuu yihi idhab tag fawaarihi astur weeyaan falamaa waaraytuhu markaan soo asturay oon soo duugay rajactu ilahi waan usoo laabtay nabigeena sala allahu alayh wali w slam fa qaala wuxuu lii anigu wuxuu yidhi iktasil qabaysa ayuu nabiga ku yihi sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in qof gaal qofki duuga oo aqribo ah saan oo kale ah haddii ku qabsato oo qof kale duugana uusan jirin in horta tan koobaad qofka la duugi kara oo qofka gaalka ah in la duuga ay bannaan tahay qodobka labaadna qofka duugay inuu muxuu ahaa soo qubaysto in nabigeena u faray sala allahu alay wasalam ayaa laga qaadanayaa qofka muminka an ah, haddii qof mumina ah uu dhaqanaysa in laga qabaysto waa tii adila ku caddeed inay noo timaadan waa laga yaaba biidni bari tabarak wa tacaala marka qof gaal qofki duuga oo duruufta kukasabta ku qasabta inuu qabaysta ayuu nabigana farya sala allahu alayh waali wasalam hada wallahu aclam w sala allahu waslama ala cabdihi rasuli mustafa